أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين طاسمين الله أعلم بمراده سورة الشعراء makiya weeye suuraddani aayaadka suuraddu waa laba boqol iyo toddoba iyo labaatan aayadood weeye imaam maalik tafsiir laga wariyo waxa uu ku magacaabay suuratu aljaamica allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qafiin allahu waa xurufta muqadacada ah ilaahay baana ku cilmilay subxaanahu watacaala macnaha ay tilmaamayaan ilaahay baa ku cilmileh allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala laakiin inuu ilaahay ku hadlay ay kalaamka ilaahay ka mid yihiin ayaynu rumaysan tilka ay haadihi tani macnaa ishaarada haadihi baa lagu fasirayaa tilka taasi ay haadihi tani aayaatu lkitaaba kitaabka aayadihiisii weeye ay aayaatun waa aayado min alkitaab kitaabka ka mid ah oo idaafada bimacnaa min ah kitaabkii aba kitaabka almubiin cad ay albayin ilwaadix kitaabka cad amba kitaabka almubiin xaqa iyo baadilka kala saara ee kala cadeeya ey yufasilu bayna alxaqi waalbaadil lacallaka waxaad mudan tahay nebi muxammadow waaqic inaad halaagayso nafsaka naftaada inaad halaagayso oo aad dilayso anlaa yakuunuu ay lianlaa yakuunuu inaanay ahaanin daraaddeedna aada u halaagayso mu'miniina kuwa mu'miniina oo ilaahay iyo rasuulkiisaba rumeeyey macnaa aayaddani waa tasliya sabirsiin ilaahay xaggiisa ka timi rasuulka ilaahay ilaahay uu leeyahay waxba yaanay ku dhibin nebi muxammedow iimaan la'aantoodu ee layan la may rumaynin markaa rasuulku markuu arko dadkii oon aayaadkii ilaahay aan rumaynaynin xaqiiqada waxyigeena uu ogsoon yahay arrintaasi waxay ahayd mid rasuulka ilaahay dhibaysay bay ahayd way dhibaysay markaa rasuulka ilaahay kamuu haraynin falacallaka baaqicun nafsaka calaa aaafaarihi wuu daba taagnaa uun macnaa naftiisa ayuu ku dilayay siday iimaan u helayeen oo e heli lahaayeen marka ilaahay wuxuu leeyahay naftaada waxba ha halaabi horaynu u soo marra bimacnaa nahyina way noqotaa macnaa naftaada ha halaabi lacallaka waxaad mudan tahay baaqic kii halaagaya inaad tahay amba inaad halaagayso nafsaka naftaada anlaa yakuunuu ay lianlaa yakuunuu inaanay ahaanina aada naftaada u dilayso mu'miniina kuwa mu'miniina markaa rasuulku xasra iyo kuwa ka naxayey ma arkaysa innaka haddaanu doonno nunazil waxaanu ku soo dejin innaka haddaanu doonno nunazil waanu soo dejin calayhim korkooda waxaanu ku soo dejin min assamaa samada xaggeeda waxaanu kaga soo dejin aayah aayad baanu kaga soo dejin aayatan ayaanu kaga soo dejin faariqa ah oo bimacnaa muctisaa ah, oy arkaan sidii ushii nebi muuse iyo halkii nebi saalix oo kale ayaa haddaanu doonno waanu ku soo dejin baa ilaahay leeyi laakiin waxba uma tarayso waxba uma tarayso aayadda haddaanu ku soo dejinno oo cidda aan ilaahay iimaan la doonin wax kastoo ilaahay uu ku soo dejiyaa waxba u tari maayaan fadannat waxay ahaan doontaa jumlada istinaasiyaynu haddaynu laqbayno fadannat waxay ahaan doontaa acnaaquhum luqumahoodu amba maaragtay luqumahoodu waxay ahaan doonaan lahaa aayadda aanu u soo dejinnay khaadiciina kuwa u hoggaansana macnaha aayaddani waxay ayaga ku khasbi doontaa oo ay u baahi gelin doontahay alle inay rumeeyaan kahra walaakiin ilaahay sidaa ma yeelin subxaanahu watacaala oo ilaahay axad walba waxa uu ka doonayaa iimaan ikhtiyaari ah iimaan qofku si hora isagu ula yimaado aliimaan likhtiyaariyi laakiin haddaanu doonno aayad baanu ku soo dejin lahayn iimaanka ku khasabtabaa ilaahay leey inta samada ilaahay soo fariisiin soo gaabiyo ayaa samada ilaahay dhakaba inaga saari lahaayoo markaasay dabool ku noqon lahayd arlada marka iimaanka xilligaasna ilaahay waxba kuma falo innasha haddaanu doonno nunazil waxaanu soo dejin waxaanu soo dejin calayhim korkooda min asamaa'i aaya oo fadallat way ahaan siblada hore ku cadaf haddaad doonto acnaaquhum luqumahoodu waxay ahaan lahaa ayaddaa khaadiciin macnaa kuwii u hoggaansana wamaa ya'tiihim uma yimaado min dikrin ay dikrun waxyi uma yimaado alla rasuulkiisa soo qoray dikriga min alraxmaani allaha raxmaanka ah xaggiisa ugama yimaado dikrigaasoo muxdas mid la keeno ah oo la soo dejiye ah ilaa fa haddiisee u yimaado kaanuu waxay ahaadeen canhu ay can haada dikri dikrigaa isaga ah mucridiina kuwii ka jeesta markastoo waxyi ilaahay rasuulkiisa uu soo faro way soo sidadbaan baa ilaahay leey wamaa yaatiihu ma yimaado min dikrin ay dikrun oo faacil weeye mintaas ila ah min alraxmaani ugama yimaado allaha raxmaanka xaggiisa dikrigaasoo muxdatin mid la soo cusboonaysiiyey mid cusub ah jadiid ah ilaa si hadduu u yimaado kaanu waxay ahaadeen canhu dikrigaa mucridiin faqad kadabuu waxay beeniyeen nebi muxammadow rusushoodii ayay beeniyeen fasaya'tiihim waxaa u iman doonaa fasaya'tiihim waxaa u iman doona ambaa'u maa kii warkiisa ayaa u iman doona wararkiisa ambaa'u maa kii wararkiisa ayaa u iman doona kaanuu ay ahaayeen bihi maagaba yastahzi'uuna kuwii ku dheeldheela waxyaabahay fudaysan jireen ayaa u iman doona xaqiiqadiisu awalam yarow miyaanay arkaynin ilaal ardi arlada miyaanay arkaynin kam ambatnaa ay ambatnaa inaanu ka soo saaray kam in badan oo badan inaanu ka soo saaray fiihaa arlada dhexdeeda marka kamka khabariya cibaaraduna waa likasiir awalam yarow miyaanay arkaynin ila alardi arlada yaanay arkayni maxay u eegila yihiin baa ilaahay leeyi kam ambatnaa ay kam in badan oo badan ay ambatnaa waxaanu ka soo saaray kam ay kasiiraa wax badan baanu ka soo saaray ambatnaanu ka soo saaray fiihaa ayada xaggeeda oo min kulli zawjin nooc walba ah min kulli zawjin nooc walba ah noocaasoo shariin wanaagsan aduguba dee waxyaabaha ilaahay arlada ka soo saaray unbaad ka mid tahay ina fii dalika kaa la soo sheegay laaaya inna fii daalika kaas ayay ku sugan tahay la'aaya cibro ayaa ku sugan baa ilaahay yidhi wamaa kaana ma ahaanin aktaruhum dadka badankoodu mu'miniin kuwa alla rumayn doona badanka dadku sidaasay iska yihiin baa ilaah leyi subxaana wa wa ina rabbaka rabbigaagu nebi muxammadow lahuwa isagunbaa alcasiisu ka isiga leh iyo adkaanshahalihi isaga un weeye alraxiim ee naxariista badan leh allah un weeye wadkur xus id waagii naadaa uu dhawaaqay rabbuka rabbigaagu uu u yeedhay muusaa muuse uu u yeedhay aayadani waa aaya min aayaati sifaat waxay ka hadlaysaa xagga nidaaga waa kalaamka ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay inuu hadlo xilligu doonana uu hadlo markaa shaaca wa kayfa shaaca siduu doono iyo xilligu doonana ilaahay uu hadlaa subxaanahu watacaala habeen walba wuu hadlaa fii kulli leylatin hal min mustakfirin hal min faa'ilin hal min saa'ilin ilaahay waa ka intaa habeen walba sudisku markuu tago ayaa ilaahay sidaa idhaahday marka xilligu doonada ilaahay uu hadlaya subxaana kayfa taraktum cibaadi addoommada marka malaa'igtadaasaarso kale waid naadaa wadkur xus idwaagii naadaa uu dhawaaqay rabbuka rabbigaagu u dhawaaqay muusaa muuse u dhawaaqay maxayuu yidhi aniti anta ayaa tafsiiriye ah amba mufasira ey ila nidaagu waa qowle i'ti u tag alqawma duulka u tag aaalimiina kuwa aalimiinta aw tag waa duur markuu yimi maaha qawma fircawna aw tag ka bedel qoomka hore qawma fircawna fircawn qoomkiisa aw tag alaa yattaquun ay alaa yattaquuna allah alle miyaalay ka baqanayni subxaana watacaala alaa yattaquuna allaha alle maxay uga baqan qaala markaa muuse wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu akhaafu waxaan ka baqanaya an yukadibuun ay an yukadibuunii inay ibeeniyaan hoostawaasi wuxuu kutusayaa yaabaas maqan ma ogtahay an yukadibuunii ilan ru'uusul aaya baa nuunkaas wada dhammaanaya maogtay haalimiin yattaquun yukadibuun haaruun yaqtuluun yukadibuun macnaa inay beeniyaan baan ka baqaya oo wayamiiqu uu cidhiidhiyamo sadrii laabtayduna ay cidhiidhiyoonto ayaan ka baqanay oo walaa yandaliqu aanu furmin oo aanu fasaaxo yeelanin lisaanii carabkayguna aanu furmin ee fa arsil udir radiow jibriil ilaa haaruuna haaruun u dir ay fa arsil dir jibriila dir ilaa haaruuna u dirow isagana rasuul ilaahay ka dhig ilaa haaruna walahum waxay leeyihiin qooma fircoonkaasi waxaa ugu sugnaaday calaya korkayga waxay ku leeyihiin dembun bay ku leeyihiin hore ayaan dembi uga galay faakaafu waxaan ka baqayaa an yaqtuluun inay i dilaan ayaaban ka baqayaaye rabbigow keligay ha u dirin buu leey qaala rabbi wuxuu yidhi kallaa ma dhici doonto kla waa xarfu radcin wa satrin kla daa sidaas sahad fadhabaa taga adiga iyo haaruunba biaayaatinaa aayaadkaygan la taga innaa annaguna ilaahay baa istacdiiminaya macakum waxaanu nahay maciinna mustamicuun innaa annaguna mustamicuuna innaa macakum baanu nahay baa ilaahay subxaana watacaala kuwii idinla jira baanu nahay mustamicuun kuwii naqli baanu nahay waxay leeyihiin inanii macakumaa asmacu wa araa ilaahay baana waan idinla anu macakumaa bixifdii wa salaaatii wa nusratii wa ta'yiidii wasagiha kuaafaqan ee faatiha taga fircawna u taga faquulaa waxaad ku tidhaahdaan inaa annagu rasuulu rabbi inaa annagu rasuulu rabbi alcaalamiin caalamkan rabbigiisa rasuulkoodii baanu nahay inaa anagu rasuulu rabbi alcaalamiin caalamkan rabbigiisa caalamkan aad arkayso rabbiga leh rusul uu soo diray baanu nahay sidaa ku dhaha baa ilaaha yidhi an arsil waxaa kaloo ku tidhaahdaan an arsil dir macanaa naraaci macanaa dir banii israa'iila reer bani israa'iil naraaci iyana markaa muuse wuu u yimi fircawn buu soo gaaray qaala tacaala xaakiyan can fircawna qaala fircawnu fircoon markaa wuxuu yidhi markii muuse arrintan uu la yimi alam nurabbika miyaanaan kugu korin amba miyaanaan kugu barbaarin fiinaha dhexdayada miyaanaan kugu korin waliidaa xaala kawnika waliidaa xaalaa tahay ilmo yar oo carruura war annagu miyaanaan ku korin walabista waad ku nagaatay waad joogtay siinaa dhexdayadana waxaad joogtay min cumurika cimrigeega xaal uu ka mid yahay siniina sannado ayaad joogtay siniinaba ka xaale waayo min cumurikaba ahayd sifo markaasay taqadumtuu xaalay dhacaysa walabista waxaad nagaatay siinaa dhexdayada waxaad joogtay min cumurika xagga cimrigaaga xaal uu ka mid yahay siniina sannado ayaad nala joogtaanu ku haynay wa facalta waad samaysay faclataka arrintaadii ficilkaadii facalataka falkaadii baad samaysay allatii arrintii facalta aad samaysay waa dilkii wuu sardoobaya wa anta adigu min alkaafiriina kuwa kufriye mid mida ah ayaa tahay min aljaaxiliin kuwa dadka basira ayaad ka mid tahay bui wa anta adigu min alkaafiriin ay min aljaahiliina kuwa nicmada iyo abaalka loo galay basiraya ayaa tahay muuse buuday hadda waa fircawni bale kalumsani waa muuse au sheegaya qaala markaa muuse wuxuu yidhi wuu ka garaadaya qofka mu'minkii khada uu galo yacnii ma ilaahay buu uga noqonayaa qaala wuxuu yidhi facaltu waan sameeyey haa faclada arrintaa aad sheegayso idan waa xarfu jawaabi idan xilligaa aan sameeyey ay idan xilligaa aan sameeyey aan falay idan xilli baan sameeyey idan ay in facaltu haddaan waan falaysaa walxaal baan sameeyey ana anigu min addaalliina kuwa lunsan aan ka mid ahay oo bimacnaa ilaahay ima farin dee dilkan inaan geysto idan ay infacaltu walxaal idan haddii aan sameeyey idan xilli baan falay facaltuhaa waan sameeyey idan ay facaltuhaa waxaan sameeyey taa walxaal baan sameeyey ana anigu min adaalliina kuwa lunsan mid ka mida aan ahay oon ilaahay farin amba min adaalliin ay min aljaahiliin fa farartu waan cararay minkum xaggiinna ayaan ka cararay lammaa goortii baan idinka cararay kiftukum aan idinka baqay fafarartu waan cararay waxba qarin maayo minkum xaggiini lammaa goortii baan idinka cararay khiftukum aan idinka baqay fawahaba lii wuxuu isiiyey fawahaba wuxuu isiiyey fawahaba lii wuxuu isiiyey rabbii rabbigay wuxuu isiiyey xukumaa nebinimo ayaa ilaahay isiiyey xukumaa ayaa ilaahay isiiyey subxaanahu wa tacaala wajacalanii waxaanu iga dhigay min almursaliin kuwa mursaliinta a mid kamida min almursaliin rususa la dira uu diray mid ka mida baa ilaaha iga dhigay wa tilka taasi barbaarinta aad sheegaysa iyo korinta aad sheegaysaana nicma nicmo weeye nicmadaasoo tamunnuhaa aad ugu nicmaysay calaya korkeyda marka uu ku an cabadta hiya taasi an cabadta inaad addoonsatay weeye banii israa'iila anta inkii maxali rafca ridnaye amba maaragtay khabar labaad ka dhigo an cabadta inaad addoonsatay weeye banii israa'iila reer bani israa'iil amba waxaad tidhaahdaa oo macnaa aniga waxaa igu kalifay inaadi koriso waa addoonsigaad addoonsanaysay reer bani israa'iil weeye an cabadta ay lian cabadta inaad addoonsatay daraaddeed ayaad iigu nicmaysay banii israa'iila amba wa tilka ay atilka taasi nicma ma nicma ma waxtarba tamunnuhaa aada ugu tarseeganayso calaya korkeyga an cabadta inaad addoonsatay banii israa'iila reer banii israa'iil ma nicma ma waxtaridba oo istifhaam inkaari ameyka ku jirta ahlulcilmiga qaarkood kuwa ay yidhaahdeen qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi wamaa maxay buu yahay maada had iyo jeer istifhaamta waxaa lagu keenaa shaygan majhuulka in la garanaynin wamaa waa maxay buu muxuu yahay rabulcaalamiin caalamkan aad sheegayso rabbigiis wamaa muxuu yahay rabulcaalamiin caalamka rabbigiisu waa maxay qaala wuxuu yidhi muuse kama qasna رب العالمين كخبر انتداء قدر هو أله رب السماء رب العالمين رب السماوات وي سأت ربقود إيا والأرض أرد ربقود وي إيا وما بينهما إنت أوضحيك إن كنتم هداد سنين موقنين كوية سنية جعلها رمية فرعون بس يالي هدى إله نموس يجن فرعون وحو لها أنا ربكم لعلى أنت إله أنا عدين لهين ولدين أبهي لتكتب sidaasuu odhan jira qaala markaa fircoon wuxuu yidhi liman duul wuxuu ku yidhi waa golihiisii wasiiradae xawlahu hareerihiisa joogay liman wuxuu ku yidhi xawlahu hareerihiisa ku sugnaa alaa tastamicuuna sow maqli maysaan alaa hoy iryaadhaheen tastamicuun ma maqlaysaa ninkan tacabsi buu keenayaa ma ogtahay aadaabkan alaa tastamicuun ma maqlaysaan wuxuu sheegayo bal ninkan dhagaysta wuxuu leeyahay tacajub buu keenay haddana muuse miyuu ka simcinaya ka qabcinaya qaala wuxuu yihi huwa rabulcaalamiinku rabbukum weeye sabasiisa waa uu kasoo dhawaanaya rabbukum weeye wa rabbu aabaa'ikum aabbayaashiin rabbigood weeye alawaliina horeeye aabbayaashiin buu maaragtay rabbigooda idikana qaala markaa wuxuu ihi fircoon inaa rasuula rabbi istijaabaa ku jira rasuulnimo u kori maayo dadkii doonaya oo boqorkaneeda ina rasuulakum rasuulkiini alladii rasuulkan ursila la diray ilaykum idinka loo soo laydiin soo diray ursila la diray ilaykum idinka laydiin soo diray lamajnuun mid waalan weeyaan lamajnuun mid waalan weeye dacwaddani siday tahay baad arkaysaa wa kelimatu xaqin cinda sulbaanin jaa'ir hadyiisa ala gashay inuu qur-aanku in badan buu ku ceeliya maa daara bayna muusa wa fircawna wuxuu taagan yahay siraaca had yo jeer ala ka dhexeeya xaqa iyo baatil miheshiiya markaasuu u cadaynayaa yuu leeya war waxaanaad sheegaysaa muxuu yahay markaasuu muusena wuu sii waday ayu qaala wuxuu yihi iskamuu cadhoon wanikan waalameyga buu leey war wuxuu ku hadlaya dhegeysa ikhfaaf buu la seeyey huwa rabbi rabulmasriq qorax ka soo baxa rabbigiisa wey waalmaqribi qorax ubaxa rabbigiisa wey iyo wamaa baynahumaa intaasoo dha intaa waxa udhaxeeya wamaa baynahumaa ay wamaa bayna almashriqi waalmaqrib iyo maqrib iyo mashriq inta udhaxaysa bari iyo galbeed isudhaxaysa rabbigooda wey in kuntum hadaasin tacqiluun markasta caqligoodu maaragtay ceebaynaya in kuntum tacqiluun hadaasin kuwa caqliyeynaya rabbi waa ka sidaa ah qaala markaa wuxuu wallaahi baan ku dhaartay lain ittakhadata haddaad ka dhigato ilaahan mid la caabudo haddaad ka dhigato hayrii mafcuulkii labaad wey hayrii aniga kayrkay haddaad ilaah labaad ka dhigato la ajcalannaka waxaan kaa dhigi oo aan kaa dhigi maskuunaa qadar mafcuulkaa maskuunaa mid la xiray ayaan kaa dhigi oo min almaftuuniina kuwa la xidhay ka mida ah, maxaabiista ka mida ah. wallaahi waan ku xidhayaadi haddaana kaadi qaala wuxuu yidhi atasjunanii wowda xarfulcafiya maog atasjunanii miyaad i doontaa walow ji'tuka aan kuulaba imaante e bishay shay aan kula imaado mubiinan cad xataa haddaan arrin cad kula imaado miyaad i qaala wuxuu ihi awatasunani miyaad ixiri doonta miyaad ixidhaysaa walow ji'tuka aan kuulaba imaado eh bishayin shay aan kuulaba imaado mubin cade miyaad ixidhi qaala wuxuu yidhi fa'tii lakaala bihi shayga haa wardadiibuu ku dhacay halkii maaragtay ay ku baabi'i lahaa famaa qaamat ilxujatu calaa fircauna bilbayaani waalcaqli marka dambe xoogguu baydayahay qaala fa'ti bih lakaanad isagana sheegaysa in kunta haddaa tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegay mid ka mida fa alqaa muuse wuxuu dhigay amba tuuray casaahu ushiisii buu dhulka ku tuuray faidaa isla markuu tuurayba xikaayadii wey faidaa isla markiiba hiya ushii sucdaanun fii masah weeye mubiin cad adeeg weyn bay noqotay wanasaca wuxuu ka soo saaray yaddahu gacantiisiina min jaybihi kilinkalladiisa ayuu ka soo saaray halkanuu geliyey min jaybihi faidaa hiya faidaa isla markiiba hiya gacantii baydaa'u kii cad weeye lilnaadiriin kuwa eegayana u cad waadix ay arkayaan lilnaadiriina kuwa eegaya wax cad bay iyadana noqota qaala markaa wuxuu ihi fircawn lilmala'i kuwii madaxyaweynka ahaa amba odayaashii wasiiradii aw lahu hareerihiisa ku sugnaa wuxuu ku yidhi inna haadaakani lasaaxir waarkani waa saaxir caliim weliba cilmi badan war waa saaxir khatar badan buu yidhi yuriidu wuxuu doonayaa ee an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum arladiinna inuu idinkaga saaro min ardikum inuu idinkaga saaro yuxrijukum kuwa tacaluqayaan yuriidu wuxuu doonayaa an yuxrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiina idinka saaro waa dugtay shiriskao dhan baa lagu yaqaana dhulkuu baabiinayo isixniyo inuu idinkaga saaro ee famaadaa ta'muruun maxaad ku talinaysaan famaadaa maxaydaa ta'muruun aad ku talinaysaan ood i amraysaan qaaluu waxay yidhaahdeen arjih u kaadi arjih u kaadi bay yidhaahdeen isaga haaruuna haada iyo waakhaahu walaalkiiba u kaadi wabcas dir filmadaa'ini magaalooyinka u dir xaashirin kuwa ka soo ururiya suxarada xaashiriina kuwa soo ururiya u dir ya'tuuka way kuu keeniye waa sabaabtii amarka wabcasa ya'tuuka way kuu keeniye bikulli saxaarin isagu saaxir soomuu odhan bikulli saxaarin mid sixir badan saxaar waa sacaal bikulli saxaarin mid sixir badan dhammaantii bay kuu keenaye caliimin oo cilmi badan haye fa jumica waa la kulmiyey asaxara suxaradii baa la kulmiyey limiiqaati yowmin maalin xilligeed baa loo kulmiyey jumicada ku limiiqaati yowmin maalin xilligeed ayaa loo kulmiyey yowmkaasoo macluumin la yaqaano waa maalin iideed fagaaro weyn baa laysugu imanaya maxaa dhacaya ilaahay xikmad buu ula jeeda waqiila linnaas dadkii waxaa lagu yidhi hal antum ma tihiin mustamicuun kuwii soo ururi doona bimacnaa istamicuu soo urura baa layihi hal antum ma tihiin mustamicuun kuwii soo ururi doono lacalanaa waxaanu mudannaha baa yidhaahdeen lacalanaa waxaa laynaga yaabaa nattabicu inaynu raacno muusay macayaan lacalanaa waxaynu mudannahay nattabicu inaynu raacno asaxara saahiriinta inaynu raacno in kaanuu hadday ahaadaan hum kuwii asxaabay saaxiriintii la keena falamaa markii jaa'a ay yimaadeen assaxaratu markay yimaadeen way gorgorsamayaano dowladdiibaa maaragtay dee la hayaa qaaluu waxay yidhaahdeen lifircawna waxay ku idhaahdeen a inna lanaa annagu ma leenahay a inna lanaa annaga ma noo sugnaaday la ajraa abaalmarini in kunnaa haddaanu ahaano naxnu alghaalibiina kuwii adkaaday naxnu alghaalibiin haddaanu ka adkaano maxaanu leenahay abaalgud ma yeelanaynaa qaala nacam buu yidhi haa waa la hayaa ma ogti qaala nacam haa buu yidhi wainakum weliba idinku idan ay in halabtum haddaad ka adkaasaan la min almuqarabiin kuwa la dhoweeyey ee madaxtooyada la soo geliye baad noqon doontaa la min almuqarabiin taxdiid buu soo geliye qaala lahu muusa qaala wuxuu yidhi markaa lahum ay lisaxara saaxiriintii wuxuu antum idinku mulquuna aad ridaysaan mulquunahu bal waxaad daadinaysaan halkaa dhaga fa alqow way daadiyeen xibaalahum xarkahoodii bay daadiyeen xarko iyo wa cusiyahum ulahoodii wa qaaluu waxay yidhaahdeen bicizati fircawna ey macnaa waanu adkaan doonnaa bicizati fircawna fircawn cisadiisa daraaddeed waa sababiya baadhani macnaa waanu qaalib noqon doonaa bicizati fircawn fircawn cissadiisa daraaddeed baanu ka adkaan doonaa amba waqaalu waxay dhahan bicizati fircawna fircawn cisadiisa ayaanu ku dhaarannaye innaa anagu lanaxnu lghaalibuun annaga ayuunba kuwa adkaan doonna ah saar baabay u maran faalqaa wuu riyey faalqaa wuu suuray muusaa muuse casaahu ushiisii hadda caalamkana ulo iyo xadhko dalaal oo dhan baa buuxda taagdarrada baatilkaa lagu tusayaa casaahu buu suuray fa idaa isla markiiba talqafu waxay quranaysaa amba ay liqliqaysaa talqafu waxay liqliqaysaa ay quranaysaa maa ya'fikuun waxay dhalan rogeen maakiibay guranaysay ya'fikuuna ay dooriyeen ismigoo waxa la bedelo ya'fikuuna ay dooriyeen markaasay arkeen waxaanu inaanu sixirhayn fa ulqiya waa la daadiyey assaxara saaxiriintii saajidiin xaalakoodu saajidiin xaaladan ay sujuudayaan saaxiriin may hayne waa maa kaanuu calayhi raagii hore fa ulqiya waa la daadiyey asaxarati saajidiin qaaluu waxay idhaahdeen aamanaa waxaanu rumaynay birabbi alcaalamiina baan rumaynay rabbi muusa oo haaruun muuse iyo haaruun rabbigooda ayaanu rumaynay atra'own aamantum miyaad rumayseen lahu limuusaa muuse miyaad rumayseen qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka ahnan idin ogolaa xataa iimaanka wuxuu doonayaa inay liisan u qaataan rumayn misaasow rumayseen inahum muuse lakabiirukum alla macallinkiinnii buu ahaa lakabiirukum ay lamucallimukum waa luqat alxisaasiyiin inay mucallimka kabiir yidhaahdaan amba lakabiirukum kii idinku weynaa buu ahaa alladii kabiirka callamakum idin baray asixra idin baray ardayda ka ugu weynba kabiir baa la ydhahdaa waa mucalimiin alla ilaah waa kii sixirka idin baray falasawfa taclamuun mar dambe ayaad ogaan doontaa wallaahu lowqadicanna waan jarjari oo waan jarjari aydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinna ayaan googoy min khilaaf xaalayhin kuwo isweydaarsan lugaha iyo gacmaa ka xaale min khilaafin xaalayhin kuwii talantaali ah gacanta midig iyo lugta bidix baan idin gooyn ka arkiin qaarna gacanta bidix iyo lugta midig baan saari bidix baan gooyn walausallibanakum waxaan idinku xidhi oon idinku xidhi oon idinku deldeli dhammaantiinba waa idin deldeli ajmaciin dhammaantiinba qaaluu waxay idhahdeen laa bayra dhibaata ma ahaanin calayna sabarkii laada qadaraysa laa bayra dhibima lahaanin calayna wax dhibaato ima jirto ma cusla inaa anagu ilaa rabbina rabbigayo xaggiisa un munqalibuun kuwii u noqon baanu nahay saabixadiisun baanu u noqonaynaaye war waxaa doonaysa sameydaya oo ah mukaafac ayuu isagu samaynayaayo markuu arrintan arkay ayuu le waadidhigaya laa xaraja buidaha walaa yaduruna daalika walaa nubaali bihi danka geli maayaan inaa nagu nadmacu waxaanu rajaynaynaa nadmacu waxaan inaa anagu nadmacu inaa anagu ilaa rabbina munqaribuun inaa nagu nadmacu waxaanu rajaynaynaa an yakfira inuu dhaafo lanaa annaga inuu noo dhaafo rabbunaa rabbigayo inuu noo dhaafo khabaayaanaa jasaskayagii iyo dembiyadayagii inuu noo dhaafo maxayna uu noogu dhaafo an kunnaa ay lian kunnaa laamka qadar an kunnaa ay lian kunnaa inaanu ahaanay daraaddeed awala almu'miniin mu'miniinta kuwi ugu horreeyey wa salafu haadihi alumma maaragtay ummati muusa horagii ugu horreeyey maaragtay waawxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusa muuse waxaanu u waxyoonnay muuse waxaanu u waxyoonnay an asri la guuragal bicibaadii addoommadayda la guuragal ah, innakum idinku muttabacun kuwii la raaci baa siina kuwa la raaci baa siin sidaasaan kuuna jeri fircawnna wuu idinka daba iman doona wa arsala wuxuu diray fircawnu wuxuu u diray fil madaa'ini magaalooyinka wuxuu u diray xaashiriin kuwa soo duuba oo maxay yidhaahdeen markay baxeen reer bani israa'iil inay baxeen la ogaa ina haaulaa'i kuwaasi laasial maaragtay kuwaasi la sirduna koox weeye laakiin rubimatun laakiin rubimatun koox weeye qaliiluuna yar wa inahum ayagu lana annaga lawaa'iduun kuw ina calo gelinaya wy lawaa'iduun waa ina calo wa inaa annaguna lajamiic dadweyne ayaanu nahay andhab ayaanu nahay xaadiruuna digtoon xadiruunana waa la akriyaa xadirun weligoodba digtoon xaadiruna digtoon baanu nahay allah markaa wuxuu doonayaa in laga bixiyo wax alla waxay maal iyo boqortooyo haysteen baa laga saaraya kuba soo noqon maaya fa akhrajnaa waxaanu ka saaray hum ayaga fircoon iyo qoomkiisii min jannaatin feero ayaanu ka saaray iyo wa cuyuunin durdur ila ah iyo wa kunuusin kayd waa maal kayd ah oo kunuus iyo kayd baanu ka saaray iyo wa maqaamin guryo kariimin wanaagsan kadalika almru arinku kadalika sidaa weeye almru arinku kadalika sidaa weeye wa awratnaa waxaanu dhaxal siinay haa maalkaa la soo sheegay nicmadaasi banii israa'iila reer bani israa'iil baanu ayaanu dhaxal siinay fa atbacuu way haleeleen fircoon iyo qowmkiisu hum reer bani israa'iil bay haleeleen ay raaceen ay ka daba tegeen mushrikiin xaal ay qoraxdu u soo baxayso oo waktigii suruuqa ay guda galeen mushriqiina ay subaxyaysanayaanoo maaragtay waxay gaadheen markay qoraxdu soo baxaysay siday u daba socdeen mushriqiin xaal ay waabarisanayaan ay qoraxdu u soo baxayso lays arag markaa falamaa markii taraa'aa ay is arkeen aljamcaani labadii kooxood reer bani israa'iil oo muuse hor socdo iyo qibdiyiintiiyo fircoon wataa markay is arkeen qaala waxay yidhaahdeen asxaabu muusaa muuse asxaabtiisii waxay yidhaahdeen innaa annagu lamudrakuun kuwii la haleeli baanu nahay lamudrakuun kuwa la haleeri doono oo la qaban doono baynahu qaala wuxuu yidhi muuse kallaa waa madhacda kallaa madhacda weeye taasi ina maciya aniga waxa ila jira inama iya waxaa ila jira amba iweheliya rabbii rabbigaybaa macayga oo i hiilin doona sayahdiin rabbi ayaa i hanuunin doona iguna hanuunin doona dariiq aan ku badbaado fa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusaa muuse waxaanu u waxyoonnay anidrib ku dhufo bicasaaka ushaa tafsiiriyadii wey anidrib eedrib ku dhufo bicasaaka ushaada albaxra badda ku dhufo badii isku gudubtay lan way baxeen dad baa horjoogsan albahru amaamahum waalcaduwu waraa'ahum fircawn baa daba taagan oo ilahnimo sheegtay waceed bicasaaka ku dhufo albahra fanfalaqa wuu kala falliidhmay markaa badii fanfalaqa wuu kala baxay amba wuu kala falliidmay oo fakaana wuxuu ahaaday ey fasaara wuxuu noqday kullu firqin qayb waliba oo badii ka midi kullu firqin qayb waliba kadawdi buur oo kale ruud baynu inaguba mid ahnaa buuraha xillisan kadawdi buur oo kale ayuu noqday alcadiimi weyn wa aslafnaa waanu soo dhowaynay sama halkaasi alaakhariina kuwii kala waa la soo dhaweeyeyana soo galalay fasaa loo tusayaa inay dariiqadii reer bani israa'iil ku leedahay halkay reer bani israil ka gelen bay ka gelayaan farsamaha markay marato ayaa dariiskii rabaaniga ahaa go-aya dhan waaslafnaa waanu dhaweynay baa idhaahday dama halkaasi alaakhariina kuwii dhacay waanjaynaa waanu badbaadinay muusaa iyo waman kuwii macahu ajmaciina baanu badbaadinay uma dabadeeto ogaraqnaa waanu hafinnay amba waanu qarqinnay alaakhariina kuwa kale ina fii daalika kaa la soo sheegay qisadaasay ku sugan tahay laaaya cibro ayaa ku sugan wamaa kaana maaha min akarahum dadka badankooduna mu'miniin kuwa alla rumaynaayo waina rabbaka rabbigaagu nebiyow lahuwa isagunba alcasiiz kaaan cilika adkaanina ciso iyo maaragta adkaan shabale alraxiim waa ilaaha raxmada badan la weyne lahu lciza fabicizatihi ayuu rabbi ku halaagay fircoon wa huwa araxiim fabiraxmatihi yarxamu bani israa'iila saasaa laba ismi ilaahay ku raaciyo watlo akri nebi muxammadow calayhim ummadaada korkeeda ku akri nabaa ibraahiima ibraahim warkiisii qisadii ibraahim khabara ibraahim nabaa ibraahim ibraahim wararkiisii warkiisii ku akri id waagii bal ku akri udkur xus id waagii amba id xilligiina khabar u ah qaala wuu yidhi liabiihi aabbihii uu ku yidhi iyo wa qowmihi qoomkiisaba maa maxay baada tacbuduuna ad war maxaad caabudaan buu ku yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaanu caabudnaa asnaama asnaam baanu caabudnaa fanadallu waxaanu ahaanaynaa lahaa asnaamtaasi caatifiina kuwu dul degan ee aan ka tegin caatifiin kuwu ku negi cibaadadeeda ay muqiimiina calaa cibaadatiha wa ducaa'iha haye yuu ka waalinaya qaala wuxuu yidhi hal yasmacuunakum ma idin maqlaydaan hal yasmacuunakum ma idin maqlaya in xilliga tadcuuna aada baryaysaan aw yanfacuunakum wax ma idin taraya haddii aada wax u qabataan aw amase yaduruuna ma idin dhibayaan haddaad cibaadadoodaba iska daysaan qaaluu waxay dhahdeen bal may wajadnaa waxaanu hellay aabaana aabbayaasha iyo ayuun baanu soo gaadhnay oo kadalika sida anagu aanu samaynayno yafcaluun iyaguna samaynaya kadalika yafcaluun aabbayaasha iyo oo sidaa iskaga dul fadhiya war waxaa soo arki jirteen la daadii war waxaydin samay jiray yee war siyaaradii yeede war sadagadii yeede war waxaa arki jirteen waxaa lama yidhaahde qofku wuxuu samaynayo waxa la yidhaahdo waxa nadiinba madaliilu calaa dalik madaliilu calaa daalik haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin oo mushrikiin naadili heleen naadiliskeenabaa leey maxaad caabudaysa waxaanala samayn jiray waxaanay ahayd waxaanay tahay laa taan qul qaala wuxuu yidhi ibraahim afara'aytum bal iiga warrama maakii bal iiga warrama kuntum aad ahaydeen tacbuduuna kuna caabuda antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiina laqdamuuna horeeyey fa inahum kuwaas caduwun lii caduwun kuwii cadow ah weeye lii aniga cadow ii ah ilaa rab alcaalamiin isminu waa musasil haddaynu idhaahno ilaahay iyo kuwaba wooda caabudisana haddii la idhaahdo wuxuu noqonayaa musasil ilaa rabba alcaalamiin ilaa laakin haddaad tidhaahdo laakina rab alcaalamiin rabbii weeye ilaa rabba alcaalamiin caalamka rabbigiisa mooyaan war kuwaasi aniga cadow ayay ii yihiin rabbigii ayuu sifaynaya alladii rabbiga ka sifee alladii rabbiga khalaqanii i abuuray ee fa huwa isagu yahdiin i hanuunin doona yahdiin ina hanuunin doona waaladii rabbiga huwa isagu yudcimunii iquudiya ee dacami siiya wayasqiin ina waraabiya wa idaa maridtu markaan bukoodana fa huwa yashqiin isagu ishaafiya wa idaa maridtu allah i bukaysiiyo ma odhanin mo aawaysanaya fa huwa yashfii waaladii rabbiga yumiitunii idiri doona uma dabadeed yuxyuun inoolayn doona i soo celin doona waaladii rabbiga admacu aan rajaynaayo an yakfira lii inuu ii dhaafo khadii'atii dembigayga dembigaygi inuu ii dhaafo ywma addiini abaalmarinta yoomkeeda ywma aljazaa ywma addiini abaalmarinta yoomkeeda addiinu aljazaa waa abaalmarinta rabbi rabbiga yow hablii isii xukmaa ilaahayow xukum isii buu leeyahay nebinimo culimmada waxay ku fasireen oo cilmiga qaar waxay leeyihin waa caqli qaar waxay yidhahdeen waa qur'aan qaar waxay yidhahdeen waa annubuwa isma tacaarubayaan wa alxiqnii ilaahayow ihaleeshii ijaartii isaalixiin kuwa saalixiintaa ilaahay ow haleeshii saalixiinta iyaga lama baryo ee ilaahay baa la weydiistaa inuu ku haleeshiiyo wajcal lii ilaahayow iiyeen wajcal lii rabbiyow iiyeen lisaana sidqin maaragtay run carabkeed macnaha carab wanaagsan halkan sanidahna weeye waxaad ogaataa luqada carabiga shay kaste oo loo idaafeeyo loo tiiriyo sidqiga ah, waa mudaafku ilayhi maaragtay wuxuu tilmaamaa sanaa ammaan wajcal lii ilaahay ow ii yeel lisaana sidqin carab wanaagsan hadalhayn wanaagsan ammaantaas ammaan lisaana sidqin run carabkeed fi laakhiriina kuwa dambe fi laakhiriin umadaha dambe ilaahay oo ammaan wanaagsan iigu yeel oo ammaanaan ummaduhuna sidaas oo dhan ayay wada ahaayeen wajcalnii ilaahayow iga dhig waarisan dheh waarisan mafcuulka laba qadar waarisan mid wax dhaxlo ilaahayow iga dhig waaris kaasoo min warasati aljannati annaciim naciimo jannadeeda kuwa dhaxlaya mid ka mida ah warasa waa jamcu waarisin wajcalnii iga dhig waarisan mid wax dhaxlaya kaa wax dhaxlaya oo min warasati jannati annaciim naciimo jannadeeda kuwa dhaxlaya ka mid ah waqfir liabii ilaahay ow aabbahayna u dembidaa aabbihii ayaa u sheegay baa la yidhaahdaa inuu islaami doono oo uu hoggaansami doono laakiin taasi may dhicin waqfir liabii aabbahayna u dembidaa innahu kaana wuxuu ahaabay min adaalliina kuwa lunsan buu ahaabaye ilaahay oo u dembidaa waa markuu mawcidada u sameeyey oo isagu malaha u sheegay inuu islaamaayo walaa tukzinii hana idillaynin yowma yubcahuun maalinta dadka la soo saari doono ilaahayow ha idilaynin yowma maalin rabbiyow ha idilayn laa yanfacu aanu waxba tari doonin maalun maal aanu waxba tari doonin xoolo iyo walaa banuun ubatoona ilaa man mid mooyaane ilaa laakine ilaa laakine man qofka ata allaha alle ula yimaada biqalbin qalbi ula yimaada saliimin ka badbaaday xumaan iyo shirki iyo khuraafo iyo bidc iyo wax la mida taasi dee waa u badbaadi doonaa ilaa laakine man ata allaha qofka ula yimaada alle biqalbin saliimin badbaaday kaas biqali saliimin ay saalimin min addanati washirki ka badbaaday kaasi ma arkaysaa waa uu badbaadi doonaa alqalbi saliim culamada qaar baa leh wa an yaclama ana allaha xaqa waa inuu ogaado rabbi inuu xaq yahay wa ana asaacata aatiyatun laa rayba fiiha wa ana allaha yabcasu man fi lqubuur culamada qaar waxay alqalbi saliim an yashhada an laa ilaaha ila allah biqalbin saliimin yacni min ashirki saciid musayid alqalb الsaliim huwa alqalb الصaxiix wa huwa qalb اlmu'min liأnna qalb alkaafiri wاlmunaafiqi mariida waa qalbi caafimaad qaba ilan ilaahay kuwa kale wuxuu yihi fii quluubihim marada cudur baa ku jira kuwa kale quluubtooda way bugtaa sidaasoo kale weeye abu cusmaan aysabur alqalbu saalimi min albidcati almudma'inu ila sunna waa la yidhaahdaa ma arkaysa waa qalbiga ka badbaaday bidco simaana ku khasilana waa la yidhaahdaa nabiyullaahi yuusuf iyo ibraahim wuxuu yidhahay hoojanin ma arkaysa laakiin odayga yar ma arkaysa inta lasoo qabto ila ilaahay baa kaafir odhan sharnada ka xarimaye inii xaramtu aljannata cala alkaafiriin uma yaquulu yaa ibraahimu undur taxta rijlik ibraahimow bal labadaada luglugtaada hoosteeda bal eeg ayaa la odhan doonaa bal hoosteeda eeg markuu lugaha fayanduru faidaa huwa bidiikun mutalabix dabadeed koo waraada yaru bidar oo fool xun ayuu hoostiisa ku arkaya fayukhadu biqawaa'imihi fayulqaa fi naar oo odaygii dhalay bidar inta laga soo dhigo ayaa afarta dhudhuminka la qabsana lagu suuray waa nabiyllaahi ibraahim wa huwa khaliil raxmaan maca kownihi maa nafca ada din baa loo baahanya iyo cadayda lagu badbaadaya waslifat waa la dhoweeyey aljanna jannadii baa la dhoweeyey waa la soo kaxeeyey ile naartaba waxaa jiidaya malaa'iga bilmuttaqiina baa loo dhoweeyey baa ilaahay yidhi wa birrijat waa la muujiyey aljaxiim jaxiimana waa la muujiyey lilghaawiin kuwa haawiinkaa baa loo muujiyey baa ilahay subxana wataala lilghaawina kuwa lunsan udhira oo ku sifasiy wa qiila waxaa la yidhi lahum ay lilghaawiina kuwii lunsanaa waxaa lagu yidhi ayna maye maa kuwii kuntum aad ahaydeen tacbuduuna kuwii caabuda min duuni illaahi alla sakariin maye hebello war maye hal yansuruunakum ma idiin gargaaraya aw amase yantasiruun iyagu ma gargaarsanayaan oo wax ma dhisanayaan hal yansuruunakum ma idiin hiilinayaan maanta aw yantasiruun iyagu see wax ma dhisaayaan oo kuwa bajaabsanaya ma yihin ilaaha kaydkii markaad ku xidhnaato bar iyo misra aad ka rajayso halkaasin waad mudanaysaa fakubkibuu waa la foorariyey baa ilaha yidhi fakubkibuu waxaa lagu foorariyey kuway caabudayeen fiihaa naarta dhexdeedii ayaa lagu foorariyey hum kuway caabudayeen iyo wlgaawuuna kuwa lunsanba wlgaawuuna kuwa lunsan halkiibaa labadiiba lagu hooriyey wa junuudu ibliis iyo ibliis junuudiisiiba halkiibaa lagu dembiyey ajmacuuna dhammaantiinba ajmacuuna dhammaantoodba fakub shubu waa jambi waa la jembiyey sikolaqasaya madaxa loo geliyey moog qanqanqanqan saasa lagu qoray laa ilaaha ila allah qaaluu waxay yidhaahdeen waalxaalu waxay yidhaahdeen hum ayagu fiihaa naar jaxiimo dhexdeeda yakhtasimuuna ay ku doodayaan ay isku haystaan yakhtasimuun ay ku doodayaan tallaahi allah ayaanu ku dhaaranay in kunna mukhafafadii weye in kunnaa waxaanu ahayn la fii dalaalin baalinimo kii ku sugan baanu ahayn mubiinin cad alla ilaahay waanu lunsanay id xilligii baanu lunsanayn ilahyadii baa id xilligii baanu lunsanayn nusawiikum aanu idinla sinaynay birabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa markaan idinla sinaynay halkanu maasi awoogiyo iyo badda ugu joogaasee libaaxu u boodaa markuu taakitaajo ugu jiraa waxaa nuujiinaya waxaad akrisisawe idxiligi aanu idinla sinaynay birabbi alcaalamiin wamaa dannana nama numin inbay yidhaahdeen ila almujrimuun kuwa dembi falayaashaa ah mooye cid kalena ma ilumanin famaa lanaa annaga nooma ahaanin oo nooma sugnaanin min shaaficiina kuwa ergeeya iyo walaa sadiiqin saaxiib xamiimin sokeeyo ah oo xisho ah kaana maanta ma hayno ee falow anna lanaa annaga hadday noo ahaan lahay jaratan ay rajca celini hadday noo sugnaan lahay falow anna lanaa may noo ahaato falow anna lanaa alla may noo ahaato jara celin oo hadday noo ahaato fanakuuna aanoo noqonno min almu'miniina kuwa mu'miniintaa mid ka ina fii dalika la aaya ayaa ku sugan wamaa kaana ma aha ahaanin aktaruhum dadka badankooda wadaadkiisiiba wehi wuxuu qabaa kamadani inay isla tahayba wamaa kaana ma ahanin aktaruhum mu'miniin wa ina rabbaka rabbigaagu nebi la lahuwa alcasiiz isaga ayaan cidina kaadkaalin cusale alraxiim isaga ayaanu raxmad badan ilaahay waa ka sidaasabaa rabbi yidhi subxaanahu watacaala rabbi ayaa sidaas ah ma arkaysa marka alla wuxuu leeyay subxaa halkaas baa lagu guray famaa lanaa min shaaficin ma arkaysa fahal lanaa min shufacaa'a fayashfacu lana ma helaynaa bay leeyihin cid noo ergaysa oo annaga noo shafeeco qaata xaggay ka helayaan wadaada waayo waxaad ogaanaysaa asalka shafaacada waxaa la yidhaahdaa waa erge erge ayaa la yidhaahdaa isoo markaynu caqiidaysannahay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ergaynayo shafaacat alcudmaa baa la yidhahdaa shafaacadu waa ergo ergo ayaa la yidhahdaa horta rasuulka ilaahay muxuu ugu ogolaaday inuu ergeeyo wuxuu ugu ogolaaday maalinta ay dadku intay yaacaan nabiyullaahi aadan bay marayaan markaasay ka imanayaana nuux markaasa ciisa waxaa miteedaa muusa ibraahim markaasi haddana muuse u imanayaano ciise u imanayaano mid waliba nafsii naftay nafsii ayuu leeyahay ilaahay ka soo gaadha nebiyullaahi maxamed uu yidhaahdo anaa laha rasuulku markaa uu taxta carshi raxmaani buu ku sujuudaya halkaasuu ilaahay ammaan fara badanoo xilligaa la baray uu ku ammaanaya waata la odhanaya ishfac ra'sa irfac ra'sa toos washfac tusaffac ergee waa lagaa aqbalayahay was'al socba ilahayna markaas warjeeda shafaacat cudma marka waa liidhaari mansilati shaafici liibhaari mansilati shaafici macnaa waxaa la muujinayaa darajada rasuulka ilaahay uu markaa shafaacadu waa erki weeye erki weeye ilaahay marka cidankiisa iyo ogolaanshihi waxaana loo shafeecayaa waxa shafeeca un cidda ilaahay u ogolaado inay ergeyso ciddaasina waxay u ergeynaysaa un cidda ilaahay uu aqbalo in loo ergeeyo labadaa idan baa jiraya ida aladii yashfacu cindahu ilaa biidni cid iska ergeyn kartaa ma jirto ma arkaysa markaa shafaacadu inta badan waa manfad min min almanaafig shay inta badan dadka shirkigu uu kaga soo diso ayay ka mid tahay ma arkaysa ayay ka mid tahay waxaad garanaysaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhaahdaa qur-aankiisa ku sheegay shafaacada inuu leeyahay qul lilaahi shafaacatu jamiica kul waxaad tidhahdaa nebiyo lilaah ilaahay baa iskale ashafaaca lilaahi wataala mutruku waa khabarkii muqadama ashafaaacatuna waa mubtadahi oo mu'ahara wamaca daalika waa muxallaa bial marka hadduu khabarku taqadimo mubtadina dib u dhaco wuxuu faa'iideynayaa xasri buu faa'iideynaya idan almuxallaa bil waxay faa'iideynaysaa iyaduna cumuum bay faa'iideynaysaa qul lilaahi ashafaacatu jamiica kii inta garaweyda mubtada iyo khabarkala hor dhacay jamiica ay darafo see u dhan tahay ilaahay baa iskale marka ilaahay subxaana watacaala addoonka mu'minka ahi waa inuu iska ilaaliyo waxyaabaha shafaacada ka horshoogsanayo marka waxay leeyihiin alla maynoo haato alimnara ariya waa maalinta aan calaacalkun wax alle wuxuu tarayaa aanay jirin kadabad waxay beenisay qowmu nuuxin nuux qoomkiisii waxay beeniyeen almursaliin rasushii ayay beeniyeen waa rasuulada oo dhan awalu rasuulin bacasahu allahu ilaah ila ardi buu ahaa asnaam baa la caabuday andaad baa la caabuday markaasaa ilaahay wuxuu u soo diray inuu ka reebo dadku waxyaabahan ay caabudayaan ugana digo in arrintani leedahay ciqaab iyo weyn inay yeelanayso si ugaga digo markaa si uga digan way beeniyeen sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu dhexdooda ka hadlay kan nebigaa dalay intuu la hadlayay wakti miyuu ka hadlay wakti kama harin laylan wa nahaara habeen iyo maalinba wuu u yeedhay siran wa jihaara habeen iyo maalinba kor iyo hoosba dow waana sagaal boqol iyo konton sannadood ma arkaysa dacwaddii ilaahay mar qura isagu kama daalin ma daalin uu waraya id xilligii bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum ayaga uu ku yidhi akhuuhum walaalkood fi nasabi xagga nasabka kula walaalahaa lama odhan karo gaalada walaalaan maaha abadan ya jamaaca abadan wa akuuhum fi nasab weeye uu ku yidhi walaalkoodii xagga wada dhalashada nuuxun ah alaa tattaquun ay alaa tattaquuna allah dowladda maraykankeena walaalaha nahay ka madooweyn walaalahan nahay ka kasii madoobeyn walaalahan nahay waxaasoo dhani diin ma aha yaa jamaca wax diina ma aha bilaahi calaykum muslim iyo kaafir gaalka adiga dee walaalkaa ama ah sheegi oo haddaad gaal walaalnimadiisa u baahan tahay waad <laughs> keeni doontaa qaara waalati xagga wadadhalashada aad ku wadaagto odhir iska diir madow maarka iska markaa abadan akuuhum fi nasab aad ku kasoomin bacd alculamaa masaladan dhiiri ku galay <clears throat> alaa tattaquun alaa tattaquuna allah inii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay buuri rasuulun mid la soo diray baan idiin ahay buuri amiin oo la aaminay fariinta loo dhiibo waاtaquu اllaha ilaahay ka baqa buu leeyi wa adiicuun anigana i aeeca lilaahi taqwa walirasuuli aaca aeeca waa marka ilaahay aeeca buu leeya ilaahna waa la aeecaa laakiin taacada ilahay karsuma wa adiicuun anigana i aeeca buu leeyi ilaahayna ka baqa subxaanahu watacaala rasuul baan idin ahay wa nimanku inkaar bay qaba weliba wuxuu sheegayaa inaan waxba ku weydiisanaynin fataqu allaha waaadicun wamaa as'alukum anigu idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi lwaxyi waxyigan gaadhsiintiisa idinku weydiisan maayo min ajarin ay ajaraa mushahaaro mushqaaladu idinku weydiisan maayo in ajriya ay maa ajriya aniga ajarkaygu maba ahaanin oo cid kale kamaba doonayo ilaa calىa rabbi اlcaalamiin caalamka rabbigiisa mooya allaahum baan anigu ka doonayaa buu leey allah laa aqdiru minkum jazaan calaa nafcin lakum sawaabka ilaahay baan ka rajaynayaa buu leey waاtaquu اllaha alla ka baqa subxaanahu watacaala wa adiicun anigana ay adeeca oo shaygan aan idinla imi kuwo u hoggaansamo oo maaragtay qaata noqda oo hadiidina maarkaysa waayo wuxuu caddeeyey runta iyo nasiixada iyo ammaanada maarkaysa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu